bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الmؤlf xafiظh اllah taعalى alأmr الثanي whuwa تxdiid الmadar اladي xasla عlyh الkhilاaf fykun bالnadr fi الraawi الmushtarak byn طرq waxaan soo haynay qawaacid اlcilal wa qaraa-in الtarjiix waxaa noo dambeeyey alimaam alkhatiib اlbaqdaadi hadalkii uu soo ishaaray uu yihi wasabiilu ilaa macrifati cilaة اlxadiidi an tujmaca bayna طuruqihi wayuctabara bimakanihi min alxifdi jamcu طuruqaan soo marnay marka alamru الthani marka waxay tahay alictibaaru bimakani الruwaati min alxifdi taas weeyaan marka taasuu hadda halkan ka gela almru الthani arrinka labaad wahuwa taxdiidu اlmadaari waa in la xadido meesha uu ku wareegayo madaarka aladi xasala calayhi اlkhilaafu kaas oo khilaafka uu korkiisa ku xasilay fayakuunu binnadari wuxuu ahaanayaa marka kaasi binnadari fi raawi raawiga in la fiiriyo aad loo fiiriyo almushtaraki bayna aduruqi raawiga la wadaagsanayo oo duruqda dhan ay wadaagayso waa ninka yacnii khilaafka uu ku dul taagan yahay ayb kaa marka in la fiiriyo ayb fayakunu binnadari fi raawi اlmushtaraki bayna طuruq wa macrifati اlwajhi اlisnaadiyi aladi yaأtii bacda dikri ismihi iyo in la garto isnaad ahaan kan imaanayo raawigaas madaarka uu ku wareegayo khilaafka yacni gadaashiisa ismiga imaanayo in la fiiriyo wtaxdiidi الruwaati aladiina اkhtalafuu calayhi fi kuli isnaadin iyo in la yani in la xadido fayakunu biالnadari wabitaxdiidi wabitaxdiidi الruwaati ruwaadda xadididooda aladiina ruwaadda oo ikhtalafuu calayhi isku khilaafay asaga fii kuli isnaadin isnaad kasta wa dami kulli raawin iyo raawi kasta in loo dumo ila araawi aladii waafaqahu raawiga waafaqay fii riwaayatihi can dalika riwaayadaa sheekhaa laga warinayo ku waafaqay can dalika sheykh nafsihi kuwa iswaafaqay gooni loo bixiyo lidalika alwajhi alisnaadiyi ku waafaqay wa takraari dalika iyo arrintaa celcelinteeda lasoo celceliyo xataa tatima ilaa ay dhammaystiranto macrifatu lwjuhi wajiyaalka garashadeeda alati ikhtulifa fiiha calaa dalika shaykh ilaa marka dambe la garto owjuhda la iskugu khilaafay sheekhaas wa macrifati cadadiha iyo tiradeeda in la garto watanabuhi ila ixtimaali wujuudi khilaafin cala atalaamiidi aydan iyo in lagu baraarugo ardayda laftooda haddii khilaaf jira iyo haddii kale taana in lagu baraarugo waistibcaadi maa qad yudanu anahu ikhtilaafun wahuwa khilaafu dalika iyo in yacni la fogeysto waistibcaadi maa qad yudanu la malaynayo anahu ikhtilaafun inuu yahay wahuwa khilaafu dalika waa in layska fogeeyo wax khilaaf loo malaynayo laakiin aan khilaafba ahayn kamaa low dakara axadu uruwaati waa sidii ruwaadda qaarkood midkood inuu sheego alisma magaca waalaakharu ka kalena dakara alkunyata kunyaduu sheegay ka kalena waxaas khilaaf miyaa marka khilaaf maaha waa hal nin ninna kunyadiisuu ku magacaaga abulyamaan uu yidhi midna alxakamu bnu naafic uu yidhi waxaas khilaaf ma ka dhigaysa ayb fayadunnu man laa yacrifuhu qofkaan aqoonin wuxuu u malaynaya atacaduda meeshaan marka war badana dhex yaallo oo tadbiiq u baahan iyo iyo tusaalayn u baahan wuxuu ku yidhi waxyaabaha in aad aada u fiirisa lagaa rabo waxaa ka mida koog khilaafka horta meesha khilaafka uu ku jiro almadaar aladi xasala calayhi alkhilaaf wuxuu noqonaa marka waxaad fiirinaya raawiga laysku khilaafsan yahay yani raawiga ardaydiisu iskhilaaftay isaga marka waa araawi lmushtarak ko waxaad kalood ogaanaysaa yaa ka dambeeya raawigaas yaa ku xigo qofka ku xigo waa dabdinee magaciisa laba ma tahay ruwaadda isaga ka hooseyso ardaydiisa khilaafka ka dhexeeyana waa fiirine waa saddex khilaafka marka laga sheekeynayo wixii isleh oo isku qaab wax u weri hadday laba ama saddex iswaafaqayso inta iswaafaqsan meelaad ku xirane waa dabdine ayb waa ku celcelinaya marka arrintaas ilaa aad ogaatid marka wajhu lkhilaafka maa wajhu lkhilaaf yani khilaafkan muxuu ku dhisan yahay eh, mursal iyo musnad iskhilaafaya miya mawquuf iyo marfuuc ma iskhilaafsan ma raawi baa maziid fii mutasili lasaniid iyo irsaal khafi miya iskhilaafsan yani wajhu lkhilaafka ilaa aada garato ayb waxaa kaloo la rabaa inaad ku baraarugtid ardaydan laftooda khilaafku ou ka dhexeeyo haddii mid kamida laysku sii khilaafa isaga laftiisa riwaayadiisa naam khilaafkii uu dhinac uga jiraa asagana laba ama saddex sibaa laftiisa looga wariyey maalan khilaafka zuhri buu ku dul wareegaa ardaydii zuhriga iskhilaaftay sufyaan iyo maalig isku siyay u wariyeen owsaaci iyo yuunus iyo cuqaylna yacni midba sibowba u wariyey ka soo qaad wajhulkhilaafkii baad garatay haddana mid walbaa ardaydaa zuhri gooni u fiiri isaga laftiisu ardaydiisa mise sii khilaafeen sufyaan oo kale haddii labo ardaydiisu iskhilaafeen oo xumeydina uu si u wariyey eh, ibnu abi cumar uu si kale u wariyey kaasna marka waa inaa waa meesha uu leeyahay waatanabuhi ila ixtimaali wujuudi khilaafin cala atalaamiidi aydan waxaa kaloo kuu dhinaanaya waxaan khilaaf ahayna iska tuur oo loo malayn kara khilaaf waxaan khilaafaynoo khilaaf loo malay karo waa inuu nina kunyadii sheegay ninna magacii sheegay khilaaf maaha waxaasu iska tuureen ma la garta hadda intaas ayb kanaan ka miaalineynaa marka sunan nasaa-igaas aan isku dayeynaa inaan ka miaalino meeshaan baabuu sameeyey wuxuu yihi baabu dikri اlاkhtilaafi calaa mansuur fii xadiidi ribciyin fiihi madaaru lkhilaafi a waay hadda nasaa isaga kuu sahlay baabu dikri اlاkhtilaafi calaa mansuurin fii xadiidi ribciyin fiihi madaaru lkhilaafka yaa waay mansuur wuxuu keenay dhowr riwaayo dhowr xadiidu meeshaan ku dhigay marka aan fiirinay wuxuu yidhi akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa jariiru markaas ogow waxaad ogaatay raawiga laysku khilaafsan yahay isaga madaarulkhilaaf raawiga ah shaqada lagaa rabo waxay tahay raawiga cidda ka koreysa fiiri cidda ka hooseysa fiiri wahaakada wuxuu yidhi marka akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can mansuur can ribciyi bni xiraashin can xudayfata bni اlyamaan can rasuuli illahi sal l slam xadiidkii u sheegay jariir riwaayadiisaan hadda haynaa leanna mansuur waa qofka khilaafka uu ku alikhtilaafu calaa mansuur waay ardaydii ka hooseysay waa jariir hadda kaan hayno xadiidkan ninka ka horeeya waa ribci ribci ibn xiraash iska dhaaf ba asaga waayo hadda kor iyo hoos asagaaba tarjamayo wuxuu yidhi dikru likhtilaafi calaa mansuurin fii xadiidi ribciyin hadda sheekhu isma bedelayo fiisagaa tarjamo u samaystay ma ogtahay ayb xadiid kaleu ku xijiyey akhbaranaa moxamed bnu bashaar buu yidhi qaala xadaanaa cabdالraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can mansuur ardayga labaad yaa waaye sufyaan sufyaan yuu la siman yahay sufyaan iyaa siman iyo jariir can ribciyin can bacdi asxaabi الnabiyi sala اllahu عalayhi wasalam wajhulkhilaafka ma ii sheegi kartaan riwaayadii hore maxaan ihi can ribciyin can xudayfata bni lyamaan midaanna waxa waye can ribciyin can bacdi asxaabi nabiy sal l slam maa wajhu lkhilaaf marka nebiga yaa ka wariyey xadiidkan marna saxaabadiiu ibhaamiyey can bacdi asxaabi nabiy uu yidhi marna can xudayfa uu yidhi khilaafkan khilaaf oo khilaaf ah waay naam khilaafkan waa khilaaf kunyo iyo magac maaha xudayfa iyo can bacdi asxaabi الnabiyi labo waxbay kala qaadanayaan ogaada wou soo wadiyey wuxuu yidhi arsalahu اlxajaaj bnu arطah markaasuu yidhi akhbaranaa moxamed bnu xaatim qaala xadaanaa xibaan qaala xadaanaa cabdullaahi can اlxajaaji bni arطah can mansuurin ardayga saddexaadoo yimid yaa waay alxajaaj bnu arطah arday saddexaad can mansuurin can ribciyin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaa meesha ka baxay saxaabo dhan waa ka baxday meesha ribci oo taabiciya wuxuu u kor yeelay nebiga sal ll l slam maxaa la dhahaa mursal waa mursal idan marka xajaaj bnu arطah xadiidkan mursalow ka dhigay wajhu lkhilaafku marka haddana meel kalou ka imaado marka waxaan leenahay wajhu اlkhilaaf bayna xajaaj bni arطah iyo jariir iyo sufyaan oo dhinaca khilaafka u udhexeeya waa maxay nimanna xadiidka musnaday ka dhigaan nina waa irsaaliyey wad haddana wuxuu yihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim wuu ka baxay marka ha intaas ku dhameeyey waxaan dambe marka waxbuu ku xoojiyaa baab kale u taagan yihiin iska daa hadda keliya waxaan ogaanay fiiriya madaaru lkhilaaf waa garanay ardayda say isku khilaafeen waa aragnay yacnii wajhulkhilaafkii waa fahmnay laba meel waa wajhulkhilaafka sidaas marka waa taas ayb mar kale haddana wuxuu yidhi baabu dikri likhtilaafi calaa ismaaciil fii khabari sacd bni malikin fiihi madaaru alikhtilaaf waa ismaaciil ismaaciil bn abi khaalid ismaaciil waa muktir arday badan uu leeyahay feeri marka wuxuu yidhi akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa moxamed bnu bishrin can ismaaciila bni abi khaalidin ardaygiisa waa moxamed bnu bishir can moxamed bni sacd bni abi waqaas can abiihi oo sacd bnu malik ah can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam waa kaasa haddana dariiqa labaad akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi waa ibn اlmubaarak can ismaaciil meeshaas marka ismaaciil yaa ka warinaya haddana cabdullahi bn اlmubaarak awel moxamed bnu bishir oo ah can moxamed bni sacdi can abiihi farqi maa ujeedaa ma leh cabdullahi bn اlmubaarak iyo moxamed bnu bishrin waa israacsan yihiin ayb rawaahu yaxya bnu saciid buu yidhi wagayruhu can ismaaciil can moxamed bni sacdi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam tan maxaa ka aragtaan mursal moxamed bnu sacdi can الnabiyi sal ll slam yaa wata riwaayadaas yaxya bnu saciid iyo wagayruhu buu yidhi day yaxya bnu saciid iyo keyrkan yay khilaafayaan maxamed bnu bishir iyo cabdullahi bnu lmubaarak ruwaadda intii iswaafaqsan gooni u usocsoownama dhihin cabdullahi bnu lmubaarak iyo maxamed bnu bishir gooniyaan u socna markaa wuxuu yihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qala xadaanaa moxamed bnu cubayd qala xadaanaa ismaaciil can maxamed bni sacd bni abi waqaas qaala qaala rasuulu lah sal l slam moxamed bnu cubayd qabso ayb wuxuu yidhi marka qaala yaxya bnu saciid qultu lismaaciil can abiihi qaala laa yaxya bnu saciidna sidoo kale u weriyey labadooda marka wuxuu leeyahay yaxya bnu saciid ismaaciilan ah, waxaan ku yidhi moxamed bnu sacdin can abiihi miya qaala laa maya buu ma ah maxay ku tusaa midaas marka mursalkiiba inuu raajix yahay sacd bn abi waqaas meesha inuu ka maqnaaday inay sax tahay inta badanna nasaa-i riwaayada dambe midda dambe tan uu dambaysiiye ayaa midda jaadada u badan xoogale caadadiisa iyo saniiciisu saas ayb marka labana meelay marka isu raacday kuwo kaloo badan yaxa bnu saciidin alqataan iyo iyo raawiga kale maxamed ibnu cubayd iyo eyrkii iyo keyrkood ayaga mursalay ka dhigeen xadiidka wajhu lkhilaaf marka waa maxay waa waa irsaal iyo iyo isnaada ishaayo musnad iyo mursal ayb wahaakada haddana wuxuu yihi baabu dikri اlاkhtilaafi calى yaxya bni abi kahiir fii khabri abi salma wuxuu yihi akhbaranaa abu dawuud qala xadaثna haaruun qala xadaثna caliyu huwa bn اlmubaarak wa alalhaniyu qala xadaثna yaxya waa yaxya bnu abi kahiir can abi salamata can abi hurayrata طريqa labaad sidaan uu noqday أخbaranii cubaydاللahi بن فضالة بن إbrahيم qala أخbaranaa محamd qala xadaثna معaawiyaة xا وأخbaranii أحmed بن محamed بن المغيرة qala xadaثna cثman بن سعيid عan معaawiyata wlfظ lahu mucaawiya iyo xagga xaggaba waa ku jiraaye محamed iyo cثmaan lafdiga cثmaana isla wاlafdu lahu can yaxya bni abi kahiirin ardayga labaad yaa waay hadda yaxya bni abi kahiir mucaawiyatu bnu saalix kii horena you ahaa cali bnu lmubaarak alalhaniyu can yaxya bni abi kahiir ana abaa salamata ahbarahu anahu samica cabdallaahi wa huwa bnu cumar wajhulkhilaafka labadan ah tii hore waxay ahayd caliy bnu lmubaarak qaala xadahanaa yaxya can abi salama can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lah sal l slam mucaawiyat bnu saalixna wuxuu yidhi can yaxya bni abi kahiir ana abaa salamata ahbarahu anahu samica cabdallahi bna cumar marka min musnadi cabdillaahi bni cumar ou nina ka dhigay nina min musnadi abi hureyra ka dhigay iyaaka inaad tiraahdid hadhow cabdullaahi bni cumar iyo abu hureyra maxay ku kala duwan yihiin labadaba saxaabo waaye saxaabadana waa cuduul maya cillada horaan usoo sheegnay mararka qaar qaadixday noqon kartaa mararka qaarna cillo aan qaadix ahayn waa noqon kartaa mararka qaarna inuu mid qaldan yahaaba laga yaabaa riwaayadiisu waa wadaa weli marka ay labada marka yaxmn abi kahiir halkaas uga baxay kiisi ayb adiga marka amhilooyinkaasoo kale ayaa ku jiro wa waa badan yihiin marka amhilada sidaas oo kale <coughs> mid kalaan miaal kalaan bixinayna wajhulkhilaafka in lasoo saaraa la rabaa wuxuu yidhi baabu dikri اlاkhtilaafi maya baabka ma sheegayo markaan ina adin ka fahamtaa la rabaa baabka iska daa wuxuu yidhi alimaamu النasaaئي akhbaranaa caliy bnu saciid bni jariiri nasaa-iyu qaala xadaثna aburabiic qaala xadaثna mansuur bnu abi اlأswad can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlah sal ly slam tasaxaruu faina fi الsaxuuri baraka wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaثna yaziid qaala akhbaranaa cabdulmalik bnu sulaymaan can caطaa can abi hurayrata qaala tasaxaruu faina fi saxuuri baraka yaa labada dariiq yaa kusoo noqday yah cabdulmelik bn abi sulaymaan ka hore yaa arday u ah waxaa u ah mansuur bnu abil aswad mid ka dambana yaa u ah yaziid yaziid ibnu zureyc ayaa arday u ah maogtahay haye labadan wejhulkhilaafkooda waa maxay yaa ii sheegi kara maa wajhulkhilaaf waa ku celina sabuurad aan ku qorna ma hayn kitaabkiina ma haystaan waa ku celina mansuur bnu abil aswad can cabdilmalik bni sulaymaan can caطaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lah sal l slam tasaxaruu faina fi saxuuri baraka yaziidu qaala ahbaranaa cabdulmalik bnu abi sulaymaan can caطaa can abi hurayrata qaala tasaxaruu faina fi saxuuri baraka haye fadal yah rafaca mansuurun wa awqafa kan dambe soo maa ha yaziid mawquufuu ka dhigay can abi hurayrata qaala tasaxaruu warkii abu hurayre waay kii horena wuxuu yidhi marka can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slam waayahay marka wajhulkhilaafku marka waxaa iskhilaafsan waa alwaqfu waalrafcu yaa iskhilaafsan yaziid iyo mansuur madaaru alikhtilaaf calaa man cabdilmelik bn abi sulaymaan saas waay marka waa badan yihiin marka amhilooyin fara badan oo yuu leeyahay wixii marka hadhow aan khilaaf noqonaynin waa la iska towraa wamin shawaahidi hada اlmri arrinkan shawaahidiisa waxaa ka mid a fii dalabi taxdiidi اlmadaar inaad madaarka khilaafka aada xadido qwl abi xaatim fi xadiidi rawaahu lxumaydiyu can ibni cuyaynata wuxuu yidhi abu xaatim hada cindii min ibni cuyayna wabnu طabaac habtun khilaaf buu sheegay waxaa la rabaa marka taxdiidu lkhilaafka cilalka garashadooda muhimadda oo u leeyahay oyuuna tusaa marka wuxuu leeyahay abu xaatim baa wuxuu yidhi xadiid uu xumaydi wariyey can ibni cuyayna sibuu uga wariyey ibnu طabaac can ibni cuyaynana si markaasuu wuxuu yidhi hada cindii min ibni cuyayna khaladka ibni cuyayna ayuu xaggiisa ka ahaaday wabnu طabaacna habtun waxba isaga ma hadlaynin faqaala bnuhu cabdiraxmaan abu xaatim wiilkiisii cabdiraxmaan ayaa marka wuxuu yidhi qultu ana anigu waxaan idhi xadaثna بن الmqri cabdالlah بn يزيd بn اlmqri عan بni cuyaynata kama rawaahu الxumaydiyu maxaa meeshaas ka soo baxaya marka yani sanadou keenay wiilka cabdiرaحmaan بn abi xaatim xadaثna بن الmqri عan ibni cuyaynata kama rawaahu الxumaydiyu idan marka xumaydi waa la mutaabaceeyey waxaa mutaabaceeyey ibn اlmqri a mutaabaceeyey marka qaladka yaa yeelanaya ibnu abaaca ale qaladka marka qaladka yaa yeelanaya ibnu abaac awel marka ibnu cuyeynaha sheekha qaladka loo saari rabay qaladka male marka ibnu cuyeyna xadiidka markuu wariyey ardaydiisii laba ka mid ah calaljaadday ku wariyeen ibnu abaacna waa khilaafay labadaas waa ka badan yihiin meeshaas marka ibnu abaac inuu qaladka leeyaha ka soo baxayso ayb marka haddaan laysla xadidin taxdiidu lkhilaafka haddii aan laysla xadidin taxdiidu madaari lkhilaaf haddii laysla waayo cillada laguma hanuunayo hadda taxdiidu madaari lkhilaaf ibnu cuyayna miyaa mase ibnu cuyayna maaha cabdiraxmaan marka wuxuu keenay in ibnu cuyayna uu yahay ardaydana ay iskhilaaftay ibnu tabaacna uu yahay ninka khada-a ah marka ku dhacay ayb kama rawaahu lxumaydiyu waxadahanaa sacd bnu muxamadi اlbayruutiyu qaala xadahanaa xaamid bnu yaxya waa nin kale can ibni cuyaynata kama rawaahu lxumaydiyu isagana meeqaa israacday marka saddex xumaydi iyo ibnu eh, yani xumaydi ibnu lmuqri iyo xaamid ibnu yaxyaa ibnu طabaac keligiisu meel kusoo dhacay marka fadalla wuxuu tusay marka liitifaaqi haؤulaaءi ثalaaثa saddexdan in iswaafaqitaankooda wuxuu tusayaa dartiis ana alkhaطأa min ibni طabaac saasuu tusay alamru الثaalث arrinka saddexaad almuwaasanatu bayna hadihi الطuruqi biاlfahmi wاlmacrifa duruqdan in laysku miisaamo bilfahmi walmacrifa layskugu miisaamo laa hayruhu laa hayr wax kale maya kama qaala alxaakimu siduu yidhi watadbiiqu qawaacida watadbiiqu qawaacidi wa طaraa'iqi اlmuxadisiina الsaabiqiina fi اtarjiixi bayna alriwaayaati اlmukhtalifati watanziilu kalaamihim fi اljus-iyaati calى tilka الriwaayaati xayثu ina kalaamahum fi tilka اljus-iyaati bimajmuucihi yadulu calى qawaacida manhajiya saaruu calayha duna khilaafin aw ikhtilaafin minhm laha min xayثu اlaslu walaa yacni dalika ana bacd alxaafidi qad laa yukhaalif ixda alqawaacidi wuxuu leeyahay marka riwaayaadkan iyo duruqda la miisaama fahmi iyo macrifay u baahan tahay wax kale maya sida sidau xaakim yidhi macrifat culuumi اlxadiid laa hayru kamaa qaala alxaakimu intaas waa iska jumla muctarida ma ogtahay warkii musanifka kitaabka waay warkan watadbiiqu qawaacidda qawaacididan watadbiiqu qawaacidi wa daraa'iqi اlmuxadisiina asaabiqiina muxadisiintii hore duruqdooda iyo qawaacidkoodao la dabaqo fi tarjiixi marka wax lakala rajaxaya dhexdeeda lagu dabaqo bayna riwaayaati lakala rajaxaya almukhtalifati wa tanziilu kalaamihim iyo in la dejiyo hadalkooda fi ljus-iyaati yacni a'imada muxadisiintii hore hadalladooda ku saabsan jus-iyaadka jus-iyaad maxaa laga wadaa xadiidkanay hadal ka dheheen xadiid kaley hadal ka dheheen mid kaley hadal ka dheheen jus-iyaadkaas marka laysku geeyo qaaciddaa ka soo baxaysa watanziilu kalaamihim fi ljuز'iyaati la dejiyo calaa tilka riwaayaati la dejiyo xayثu ina kalaamahum hadalkooda fii tilka اljuز'iyaati ay uga hadleen yani juز'iyaadkaa dhexdooda ay ka hadleen bimajmuucihi isugeyntiisa yadullu wuxuu tusayaa calaa qawaacida manhajiya qawaacid manhaji ah oo saaruu calayhaa ay ku socdeen duuna khilaafin khilaaf la-aan aw ikhtilaafin minhum ama ikhtilaaf iyaga xaggooda ka ahaaday la-aantiisa ayb min xayu اlaslu yani sida yani asal xagga asalka walaa yacni dalika kaana macnihiisu ma ahan ana bacda alxufaadi xufaadda qaarkood qad laa yukhaalifu inuunan khilaafaynin ixda alqawaacidi qawaacidda mid ka mida fii xadiidi maa xadii xadiid un yani waa dhici kartaa qawaacidkaas xadiid in lagu khilaafo qawaacidkii la dejiyey qawaacidka xaggee laga soo aruuriyey juziyaatu kalaamihim fii mukhtalafi riwaayaat ayaa laga soo aruuriyey qawaacidkaasi marka way waa ku socdeen culamaa lxadiid way dhici kartaa hal xadiid inay qaacidada kaga baxaan ictibaar mane kaasoo kale marka fa idaa khaalafa haddii uu khilaafo rajacnaa ila alasli baan u laabanaynaa aladii uqida laga qaatay min khilaali tadbiiqaati looga qaatay tadbiiqaadka almutakarirati almutacadidati ee soo noqnoqday tirada badan min dalika alxaafidi ka soo noqday wa baqiyat alaakhariinana ka soo noqnoqday wa macrifatu hadihi alqawaacidi qawaacidan in la garto iyo wadawaabidi iyo dawaabidan waalixaadatu bimaraatibi ruwaati ruwaadda maraatibtoodao la koobo fii shuyuuqihim shuyuuqdooda ku saabsan say ugu kala dhow yihiin say ugu kala xifdi badan yihiin laysa biاlamri lyasiiru yiri arrin fudud maaha arrintaas ina xudaaqa nuqaadi dadka nuqaadi wax naqdiyo kuwooda aadka wax u yaqaan min alxufaadi xufaadda ka mida likahrati mumaarasatihim lilxadiidi yacni inta ay xadiidka mumaaraseeyeen badnaanteeda darteed wa macrifatihim birijaali iyo ragga aqoonta ay u leeyihiin wa axaadiidi kulli waaxidin minhum iyo mid kasta axaadiidtiisa aqoonta ay u leeyihiin lahum waxay leeyihiin dad arrintaa darteed waxay u leeyihiin fahmun khaasun faham khaas ah yafhamuuna bihi ay ku fahmayaan ana hada alxadiida xadiidkan yushbihu xadiida fulaanin inuu shabahayo walaa yushbihu xadiida fulaaninna uusan u ekayn fayucalliluuna alaxaadiida bidalika bay ku cilaynayaan wahada mima laa yucabaru canhu kanina waa waxa aan lagu tacbiirin karin bicibaaratin taxsuruhu cibaaro soo koobayso wainamaa yurjacu fii ahlihi dadkiisaa loola laabtaa wainamaa yurjacu fii ahlihi wainamaa yurjacu fiihi ahluhu dheh dadkiisa ayaa loogu noqdaa ilaa mujaradi alfahmi waalmacrifati un um. yaana loogu noqdaa fahm iyo macrifo un um bis ayb cafwan wainamaa yarjicu fiihi ahluhu dadkiisu waxay ugu noqdaan ilaa mujaradi alfahmi waalmacrifati fahm iyo macrifo keliya un um allatii kaas oo ikhtasuu bihaa ay la gaar noqdeen can saa'iri ahli lcilmi ay kala gaar noqdeen warkaan marka sharciga tirmidigu ka keenay laakiin waaba soo marnay kan soomaa hadalkan manaa khulaasadiisu waxay tahay cilalku mararka waxaa lagu keenaa fahmi iyo mumaaraso haddii la weydiiyey maxaa daliil u ah ma sheegi kara daliil ma keeni ma sheegi karo casharkii ugu horreeyey kii ku xigan kusoo marnay ku celis ma leha ila tahay wainamaa khasa allahu caza wajala ilaahay wuxuu ku gaar yeelay bimacrifati hada alcilmi cilmigan garashadiisa nafaran yasiiran dad yar min kahiirin oo dad badan xaggooda ka ahaaday miman yaddaci cilma alxadiidi oo cilmulxadiidka sheegto fa amaa saa'iru nnaasi dadka intooda kale miman yaddaci kalaama alxaarii almuxaasibiy dadka xaaris almuxaasibi wararkiisa aada u yaqaano yani wuxuu ka wadaa waljunayd wadinuun saddexdan marka waa ahli lkhawaatir iyo dadka ahlu khawaatirta ah intaan marka wuxuu ka wadaa dadka cilmiga suluuga iyo yacni tasawufka iyo dadka ka hadla xaarith almuxaasibi iyo junayd iyo dinuun almisri iyo waa dad ayagu marka yacni iska waxa ah zuhaad ah oo hadalla marka waxay leeyihiin suluukiyaadka iyo quluubta iyo un lagu dhaqaajiyo ama loo ama lagu yani lagu wacdiyo iyay leeyihiin dadka marka hadalladaas bartay fannigaa waxba kama yaqaanaan uu leeyahay la weydiin maayo falaysa lahum maba laha iyaga an yatakalamuu inay ka hadlaan fii shayin min cilmi alxadiid wax cilmu cilmulxadiida inay ka hadlaan maba ahanba ilaa man akhadahu can ahlihi ilaa qofkii dadkiisa ka qaatay ninkii dadka waxoodana bartay cilmiga xadiidkana dadkiisa ka qaatay wuu ka hadli karaa kama reebana ilaa man akhadahu can ahlihi wa ahli lmacrifati bihi ka qaatay faxiina idin yatakalamu bimacrifatihi qofkan markaa wuxuu ku hadlayaa aqoontiisa kabacdi hadalkan marka ibnu rajab laftiisa warsaan oo kale wuxuu keenay sharx cilali tirmidiga ayuu ku jiraa waxaana lamida fuqahada dadka yani kalaamka imaam shaafici hadallada abu xaniifa maalig oo kale fuqahada yacnii cilmigooda iyo culuumtooda dadka bartay ayagana fannigan haddaysan gooni u baranin aqoon uma laha loo aadi maayo waa intaas uu xusheeya marka fiqigan aqaanaa waa iska akrinaa xaashidi cad oo qad madow wixii ku yaallo dhan oo aan kici karaba oo aan af soomaali u bedeli karo kelma tarjama xarfiya aan ku samayn karo waa iska qajijicina sax maaha nacam magaaladan dad iska qajijiciyaa jira nacam xoogaa culumta qaarkooduu yaqaanaa luqadda ama waxyaabo lamida wax fanigaani waxaan u galay male wuxuu isleeyahay waa qajijici kartaa nacam saas ma aha walidaalika waxay ka muuqataa da aahaartooda dadka kasii baranaya dacfiga uu ka muuqanaa wahaa kadaa nacam qaar waxaan aragnay waqti gaaban wax ku wax ku dhammaynayo maa qofkii marka saas wax ku dhameeyey waqti gaaban wax ku dhameeyey kutubtii waa dhameeyey unbuu leeyahay laakiin maxaad ka kastay marka la yidhaah habkama kastay waxaan hadda maanta aan akrinayna alikhtilaaf calaa fulaan iyo macno uma laha isaga keliya matnigau fiirsana tasaxaruu faina fi suxuuri baraka bis unbuu fiirina waxaaba laga yaabaa inuu yidhaahdo qaarkood muxuu ugu celcelinaan imaamkan maanta dhan tasaxaruu tasaxaru yaa lagu celinaa buu isleeyahay marka saasna maahan sanaaca yaa yaa ku jirto saas maahan marka fa dahara lanaa hadday noo muuqato ou noo muuqdo sixatu xadiidin xadiid sixadiisa bacda annadari fii isnaadihi wa turuqihi markaan isnaadkiisa iyo duruqdiisa fiirinay ka bacdi wawajadnaa aan aragno ana jamaacatan jamaaco min xufaadi alxadiidi aimada xadiidka xufaadiisa ka mida calaa tadciifihi inay ku tageen xadiidkaa daciifintiisa ow tacliilihi ama cilayntiisa ayb bicilatin ama cilayntiisa bicilatin lagu cileeyo cilo biduuni khilaafin muctabarin baynahum iyadoo marka yacni khilaaf muctabara dhexdooda ka dhexeeyana uusa jirin fa inahu min almutaxatimi waxaa marka mutaxatim oo waajib noqonaysa calaynaa korkeenna waxa waajibka ku noqonaya dusheenna wuxuu yahay alأkhdu biqowlihim qowlkooda in la qaato wa tarku maa cadaahu wixii ka soo harayna in laga tago xayثu ina اtifaaqa ahli اlxadiiثi ahlu xadiidka itifaaqooda calaa shayin ay isku waafaqaan yakuunu xujatan xujo u noqona qodobkan marka dad badan iyagana waa ku liitaan lama haayo yacni haddii aan annaga aragno maalan caalim min alculamaa almutaakhiriin ama culamadan mucaasiriinta nin ka mid a xadiid buu arkay sanadkiisa daahirkiisuu fiiriyey xadiidkan xasan waayuu yidhi aimadii hore mutaqadimiintiina ayagoon iskhilaafinay cillo sheegeen khafi ah bukhaari abu daawuud tirmidi yacni abu xaatim abu zurca axmed a israacay cillay sheegaayeen khafi ah xadiidka marka sidaasoo kale ah maxaa annaga nagu waajiba marka inaan iyaga raacno leanna cilmigan yacni qowska iyo siday u dhex dabaasheen iyo dhowqa yacni say u dhadhansanayaan iyo siday cillada yacni ula falgalayaan iyo aad aad u adag aadna u daran dadka hadda marka waxaad arkee qof baa kitaab akrinaya marka wuxuu leey xadiidkan waxaa daciifiyey bukhaari fulaan fulaan fulaan fulaan a'imadii hore rag waaweyn oo jibaalow tixa ah, khilaaf ma leh a'imadii hore imaam ama caalim zamankan joogayou laakiin xasanahu fulaan uu leeyay hebela xasaniye xadiidkuna waa xasan ayuu leeyahy nacam ee maxaad ku qaaday adiga e, nacam gartaan maxaad ku qaadayna nacam haddaa weydiisid meyqan wuxuu ku qaaday wuxuu ku leeyahay gartaan waxaan ku qaaday shiikhan aadow xadiidku u yaqaanaa waxaan culimmadanna warkooda laasim waa arkay leh e, waxaas maa lagu soconaa marka nacam laazim hadalkooda waa arkay waa dul istaagay waxaas oo dhan xaalo calaa jahaala way axaadiid badanna maskaxdeyda waa ku jirtaa noocaas camal ah nacam oo amhilo loo keeni karo yaa jiraan sida hadda xadiidkan mathalan qiraa'ada ku saabsan alqiraa'atu khalfa alimaam salaada jahriga marka laga hadlayo qiraa'ada xadiid marka waxaa jiro uu leeyahay sida daahirkiisu uu yahay fantaha annaasu can ilqiraa'ati ama can qiraa'ati alfaatixati fii ma jahara fiihi alimaam dadkii waxaa markaas wixii ka dambeeyey way ka reebtoonaadeen wax uu imaamka la jahraaya salaad uu la jahraaya gadaasheeda inay wax ku akhriyaanba waa ka reebtoonaadeen bacd alculamaa almucaasiriin marka waxay ka dhigayaan abu hurayra hadalkaas inuu leeyahay abu hurayrana marka de waa saxaabi qisada joogay wuxuu ka warramaya wax rasuulka waagiisii dhacay waa marfuuc ay leeyihiin marka a'imada xadiidka warisay oo dhan haddaanan yacni ama badankood iyaguna waxay leeyihiin oy tilmaamayaan hadalkaas inuu yahay min kalaami zuhri laa min kalaami abi hurayra haddaad u dhaba gashana hadalka zuhriya iska leh abu hurayra maba lea sheekhu marka weliba wuxuu sameeyey xadiidkii markuu sidaas isaga u fahmay ay la noqotay ijtihaadkiisa haddana wuxuu yidhi faatixadii awal isaga marka wuxuu yidhi awal faatixadaa laga soo reebay wax la akrinaayo uma haddana markii dambe faatixadana waa la nasakhay in la akriyo muxuu ku nasakhay xadiidkan oo abu hurayra warkiisa laga dhigay ayuu ku naskhay isticmaalay naskiga u isticmaalay xaqiiqada markaad mutaqadimiinta iyo aqwaashooda fiirisidna maba leem hadalka abu hureyre male marka haddaad yani alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli kitaabka khatiib iyo abu daawuudka iyo haddaad fiiriso kutub badan juzu lqiraa'a oo bukhaari uu leeyahay iyo cilada yacni aaday waxwa sheegayaan wixii sidaas marka oo kale ah ma noqonaysa markaa eh, yani xadiid saas saas mucal u ahoo dadkii hore ay cileeyeen inaga iyaga inaan raacno unbay noo tahay in gadaal xadiidku ou xasan noqdo iyadoo lagu kaaftoomayo shawaahid iyo waxyaabo iyagaba jiran ama cilaysan sidaas ma xoog badna imaamku asagu ijtihaadkiisu waa leeyahay laakiin marka anagu aan yacni wax baranayna ama aan yacni wixii aan fiirinayno on dul istaagayno sidaan waayo jaadad ayb abu xaatim baana warkaas marka yidhi ina itifaaq ahlilxadiidi calaa shayin yakunu xuja qaala bnu xajar ibnu xajarna wuxuu yidhi famataa wajadnaa markaan aragna xadiidan xadiid qad xakama imaamun ou ku xukumay min ala'imati a'imada ka mid a almarjuuci ilayhim ee loo noqdo bitacliilihi xadiidka cilayntiisa loogu laabto fal owlaa sida habboon itibaacuhu raacitaankiisa waa fii dalika in lagu raaco arrinkaa kamaa natabicuhu sidaan u raacayno fii tasxiixi اlxadiidi xadiidka tasxiixintiisa idaa saxaxahu markuu saxeexiyo saan u raacayna ciladana oo ku raacayna wahada kani xaysu meel waayo laa yuujadu mukhaalifun minhum lidalika almucalli midkaas lidalika almucilli waa haddii aanan qof khilaafay aanan u helin ninkaas lidalika almucallili midkaa wax cilaynaya aanan u helin kan cilleeyey haddaan khilaaf u helno ayagii baa iskhilaafsan markaas waa fiirinaynaa sida ciddii raajixsan wa bihada taqriiri taqriirkan yatabayanu waxaa ku caddaanayo cidamu mowqici kalaami اlmutaqadimiina a'imadii hore hadalkooda meesha uu ku dhacay weynaantiisa wa shiddati faxsihim baaritaankooda darnaantiisa yatabayanu cidamu mowqici kalaami lmutaqadimiin wa shiddatu faxsihim ayaa ku caddaanaya wa quwatu baxihim baxigooda xoogganaantiisa wa sixatu nadarihim nadarkooda saxiixnimadiisa wa taqadumuhum iyo inay ku hormareen ku horumarkooda bimaa yuujibu wax waajibinayo almasiira in la aado loo ahaado ilaa taqliidihim iyaga in lagu daydo fii dalika arrinkaa watasliimu lahum fiihi iyo in loo sallimo ibnu xajar waay wax sidaa dhahay annukat calaa kitaabi ibni salaax waqtigiisa iyo waqtiyadan dambeba yaa uga aqoon badnaay xadiidka marka isagii baa marka a'imadii hore waxay cileeyeen saas u qadarinayo ka cabsanayen dadka laakiin hadda jooga haddaad tiraa war sidan maahan sheekhan xadiidka xasaniye sheekhaad necab tahayay ku leeyihiin qadiyaddu marka qadiyad nacayb iyo jacayl iyo ku tacalluqda maahane waa qadiyad cilmi ku tacalluqda waaye in meeshaas laga aado ayayna roon tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waali